بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين ما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب فضل من يcuul yatiima wuxuu baab yahay fadliga ruuxa dhaqaalaynaya ama daryeelaya ruuxa agoonka ah xadaثna ismaaعiil ibn abi uways alxaafiظ الثقة qaala xadaثnii malik bn anas can hawr ibn zayd wa saduuq ثiqa laa ba'sa bih can abi اlghayث salim baa loo yaqaana mowla cabdالlahi bn maطiic waa nin ثiqa xasan الxadiiث can abi hurayra radi allahu tacaala canhu can الnabiyi qaal nabigu wuxu uri sal slam assaaci ninka u shaqaynaya ama u xoogaya cala alarmalati haweenayda garoobka ah iyo walmasaakiini dadka masaakiinta ah kalmujaahidi nin mujaahidu la mid yahay oo halgamaya fii sabiili illahi jidka ilahay ku halgamaya wa kaladii midkiibuu la mid yahay yasuumu nahaara maalinka sooma wayaquumu leyla habeenkiina istaage tukada salaatuleyl ruuxa haweenaha garoobada ah armala yani waxaa weyaan waa dumarka laga dhintay ama la furay ayib maxaa yeelay lafd armal asalkiisa wuxuu ka imanaya faqri iyo baahi buu ka imanaya haweenadu markay marka ninkeeda uka geeriyoodo ama ay kala tagaan banaanka ku soo dhacaysaa marka dhibkeeda iyo baahidaada badan marka in laga warqabo oo la dhaqaaleeyo diintu way ammaantay masaakiintana warkeed baddaana dadka noocaasa ah ee haweenaha garoobada ah iyo masaakiintaba ka warqaba waxay lamid yihiin ruux mujaahido dad ilaahay jidkiisa ku jihaaday oo halgamaya iyo ruux maalinkiina sooman habeenkiina salaatulil u taagan wey ayb laakiin innaga soomaali ahaan curfiga xagga um, masaakiinta waa macquul in laga warqabo laakiin dumarka garoobkaa ah, soomaalidu ayagay wax ka dayaan soomaalidu dumarka garoobka wax laga dayaa heblo way garoobaynaysaa bay leeyahay ilaa shaah laga cabahaya iyadaa lagaba istaagahaya cagsigii shareecada wey shareecadu in la caawiyo oo laga warqabo oo la kaalmeeye ayib baabu fadli man yacuulu yatiiman lahu wuxuu baab yahay fadliga ruuxa yatiimka asagu u dhalay ama qaraabadiisa noolaynaya ama dhaqaalaynaya ama beelaya man yacuulu yani ruuxa masruufaya yatiiman agoon oo lahu asaga u sugnada fadliguu leh xadaثna abulyamaan yani alxakam naafic qaala akhbarana shucayb ibn abi xamza can الzuhriy muxamed ibn muslim ibn shahaab الzuhri qaala xadaثanii cabdالlahi bn abi bakr cabdulahi bn abi bakr ibn muxamed ibn camr ibn xaج alansaari ana curwaة bn zubayr ahbarah curwatu zubayr baa ii warrama ii sheegay ana caaishata caaisha zawji الnabiyi nabiga xaaskiisa ahayd salى اllahu عalيه wasalam qaala waxay tihi caaisho jaaءatnii waxaa ii timid imra'atun haweenaydaa ii timid macahaa uu la socdo uu la jiro ibnataani laba gabdhoodoo lahaa iyadu ay dhashow lahayd fasaalatnii waxba weydiisatay yani in la caawiyo oo wax dhaqaale ah magan allah bay tiri falam tajid maysan helin cindii aniga agtayda ilaa tamra waaxida hal timran u helay tiri bimacnaa gabadha hal timir baa ku aaday wey lanna hore caddaynay yani saddex timrood bay u heshay laba midh waxay kala siisay labadii gabdhoodee wadatay xabadna haweenaydii oo hooyada ahayd bay siisay ayib haddii lagu xambaaro in hal qisa ay tahay oo caaisho arrinta hal mar bis ay dhacday ama haddii lagu xambaaro inay yihiin waaqacataan iyo xaadiataan waaqacata licaaisha radi allahu tacala canha waxay noqonayaan laba kala duwan wey laba kala duwan falam tajid maysa helin cindii ana agtayda ilaa tamra waaxida hal timir faacطaytuha halkii timir baan siiyey gabadhii faqasamatha way qaybisay timirtii quraa bay qaybisay bayna bnatayha labadeeda gabdhood bay u qaybisay uma qaamad waa istaagtay fakharaj wayna baxday fadakhala الnabiyu nabigaa soo galay sal ly slam haweenaydii markay tagtay iyo gabdhaheediba ayuu nabigu soo galay faxadatuhu waxaan u sheegay wixii dhacay haweeney miskiin ah oo laba gabdhood wadata wada nabiga ii timid waxba ii weydiisatay gurigii baan barbaaday waxba kama helin waxaan ka helay wax yar oo hal timir ah timirtii baan siiyey labada gabdhood ba u kala jabisay u jeexday waana iska tagtay faqaala rasuulku wuxuu yihi salawaat ullahi wasalaamu calayh man yeli ninkii gacanta ku qabta ama tawallay ee mas-uul ka noqda min haadihi lbanaati gabdhahan xaggooda shay-an xun gabadh ama laba gabdhood ama kuwa kuwa dhashay ama kuwaa dhashay ama eedooyinka ah bariiraha wuxuun dumar ah mhm. aniga man yeli baa ii qoran adna kuu qoran man ubturiya waa isku macno markaas ayib laakiin riwaayada man yeli baa xoog badan oo xaytu riwaaya ku xoog badan ayib lakiin ayadoo xadiid kalaa jiro man ubturiya ah oo isla xadiidka caaisha ah man yeli ninka gacanta ku qabta min haadihi albanaati gabdhahan xaggooda shay-an wuxuun gacantiisa ay soo galaan oo isaga mutaan ee fa axsana u ixsaanfale ilayhunna ayaga wanaajiya biilkoodii iyo noloshoodii iyo tarbiyadoodii akhlaaqdooda ka warqaba kunna waxay u noqonayaan lahu ninkaa asagee ka dhaqaalaye gacanta ku qabtay sitran xijaab iyo asturid min annaari naarta qiyaamo yani jahanam iyo cadaab oo dhan bay sitr noqonaya yani waa kaa difaacayaan wey saarki maysaan xijaab baa la dhigayaa adiga naarta dhexdooda maxaa yeele maadaama gabdhaha yararka muslimaadkaa ee qaraabada ama ku ama gacantada kusoo soo dhaca aad u wanaajisa oodan dhibsanoo koonsanin ajirkaasaad ka helaysa baabu fadli man yacuunu yatiiman min abawayhi bukhaari wuxuu rabaa inuu ku kala duwo marba haddaad <clears throat> yatiim gacantaada uu ku soo dhaco yatiiman lahu marka ama adu dhal ama adeer u noqo yani waa qaraaba ama muslimahaanbad u haysaaba waa agoon meel laga soo qadala gacanta ku hay nabuucamuu leh cumuumkaasaa la qaadanaya waxaa ka daran agoonka qaraabada ah ee aabbaha dhalay ama walaalkaa dhalay ama aad abtiga u tahay ama aad adeerka u tahay yaa ka daran wamaca daalika agoon oo dhan oo muslimiintaa soo gelaya agoon oo dhan baa soo gelaya ayib baabu fadli wuxuu baab yaha man yacuudu nin ruuxa masruufaya beelaya dhaqaalinaya timan agoono min abaweyhi labadiisi waalid ay dhaleen xadaana <clears throat> cabdulahi bn muxamed aljucfi almusnadi iqatu mutqin xaafid قال xadثna سفyاn بن عuyaynة الhilاalي عan صفوان بن sulaym waa nin asna ثقاawy قاala xadaثnii waxaa ii warantay unaysa ama أniisa ama unaysa laa tucraf waa majhuula can umi سacيid binti mura alfihri ayadna waa majhuula maqbulaة الxaal yani maqbula weeye haddaan la mutaabacaynin waa xadiidka daciif noqonaya wy can abiiha aabbaheed ba ka warinaysa oo murat alfihri ah ila umi saciid aabbaheed mura la asagu waa saxaabi jaliil can اnabi sal slam qaala nabigu wuxuu yidhi ana aniga nabi maxamed salawat ullahi wasalaamu calayh iyo wakaafirulyatiimi agoonka ninka kafaalo qaaday dhaqaale ka warqabaayey fi ljannati jannada waxaan noqonaynaa ka haatayn labadaa firood oo kale yani labadaa firood farmurugsatada iyo fardhaxada intay isu dhar yihiin fi ljannati jannada waxaan noqonaynaa ka sidaasoo kale aw nabigu wuxuu yihi ka min haadihi sida tan tan ugu dhowdahay ka min haadihi labadan gacmood faradtay isu saaran yihiin ama isugu dhow yihiin ama isdheer yihiin oo kale baanu noqonaynaa wey shaka sufyaanu sufyaan baa ku shakiyey fi lwustaa walatii tay ibhaam wustada fardhaxada ah iyo midda suulka ku xigto tanaad suulka xigto mujisatada ah ayuu ku shakiyey ayb xadiidku marka sanadkiisu waa daciif laakiin xadiid ahaan saxiix wey saxiixun bishawaahidihii wa yani waxaan ku yidhi xadidka sanadkiisu waa daciif laakiin matni ahaan waa saxiix warka miyaad fahmaysan bimacnaa waxa sanadka waxaa ku jira unaysa oo majhuulo ah waxaa kaloo ku jirta umu saciid oo majhuulo ah sanadka hadda inoo qoran dacfi baa ku jira laakiin xadiidka macnihiisu iyo matnigiisu waa saxiix saa darteed buu sheekhalbaan u yidhi waa saxiix ayib xadaanaa camr bn muxamed ibn bukayr saduuq amiin qaala xadaanaa hushayn bashiir waa nin fiqo xaafida laakinahu yudalis wa yursil wayursal qaala ahbarna mansuur ibnu zaadan iqat xaafid can xasan albasri xasan ibn abiasan albasri ayib min iqaat الtaabiciin ana yatiiman agoon ayaa kaana wuxuu ahaa agoonkaasi yaxduru kii ka qayb gala طacaama ibni cumar agoon baa la qadayn jiray ibni cumar ninkuu qadaynayo ama qureecanayo ama uu cashaynayo saxaabigaas agoon baa ku jallaa oo ka mid ahaa xaafadiisa fadacaa maalmaha kamida biacaamin raashiin buu codsaday daata yowmin maalin maalmaha ka mida maalin bu wuxuu qaadida hala keeno ama cashada halaysiiyo fatalaba ibnu cumar wuxuu raadiyey yatiimahu agoonkiis agoonka xaafadda ku jilaa la qadaynay la casheynay ibnu cumar ka warqay wiilka awo ilmi agoonka awo wuu waay falam yajidhu muusa helin agoonka meelahaas uskaada xaafad kale uskaada u wareeg faja yowmkii baa yimid bacda ma faraga ibn cumar ibn cumar markuu raashin ka dhamaysto casheey ama qadeey asagoo socda waaka ilmo yara mogta socodxumo laga waayi maayo iska dhaqaaqi dhibin baa ku sugahaya iyo oday baad wada qaban jirteen iyo hawlaha hawlu taalla maaha ciyaartiisa iska aadahaya hadhow bu iska imanaya asagoo le caano iyo hoyo biyo iska imanaya fajaءa waa yimid bacda ma faraga intuu ka farxashay ibn cumar qadadiisii raashinkiisi fadacaa ibn cumar wuxuu u yeedhay lahu lilyatiima ugu yeedhay caamin aakhara wey raashin kali hala keeno hadda ala karyaba ada ilmihii waa kari raashin cusub hala keena ama maqaaxi ka keena ama hadda dabka saara ama idinku soo dhala meel ha ka keentaan ama digsi wuxuu ka haray xaqin lahay idinka dumarka meesha soo dhiga ayib fadacaa wuxuu u yeeray ibnu cumar lahu lilyatiima ugu yeeray u dalbay bicaamin raashin falam yakun ma ahaanin cindahum agtooda wax raashina waa la waxay dhi waa dhammaaday aminkana ma karin karno waxba ibn cumar waxba ma hayn haweenkii waa alacla bay soo qadimeen fajaahu ibn cumar wiilka wuxuu u keenay ilmiya ogoonkaha bisawiiqin sawiiq buu u keenay iyo wa casarin malab wax kale la sawiiq waxaa weeye qamidida ama galleyda ama yaryaraho kalea la saloolaya tii la saloolo markay baabaca noqoto ama daanga waxa u taqaanaa ay noqoto baa la shiidaya haddana budaa laga dhig marka waa buda laiska cuni karo iyadoo qaalan baa af ku rogan biyaad kaga cabi ama shaabad ku cabi ama caanad ku cabi basaa loo yaqaanaa qolyahan etoobiyaanka adoo isticmaala basaa la yihahdaa ayib maxaa kaloo loo yaqaanaa idinku waa baalkan maxay ahayd baashan boorsa rooti kenya laga cabi muxuu hmm? magaciisa ujidaas weeye oo <laughs> oo waxaa weyaan remigaan u isticmaala wayna yaqaanaan kule galbeedka aad baa lagu isticmaala weliba sanada loo qaataa markaad meel aadayso taas baad ka bixsanaysaa qariirad ama qanti ka bixsan waad ka socon caado biyana dhaansan markaad meel furato waad qoysanaysa waa boorashi qaxootiya lasin jiro habaysan wey waad qoysan afka ku sugan ama asagoo qallaban baad ku suganaysa laanna cawl kaa qaban maayo waa duban yahay waa la dubay sankoriga waxaa lagu shiidaa lagu riiqaa heer sare wey aad buu fiican yahay idan sawiiqaasi wuxuu keenay iyo malab qadiida sana ka fiican malab iyo sawiiqa bilasuusi milkiyeeda fajaa'a wuxuu u keenay ibn cumar oo la yimid adoonkii bisawiiqin bisuu u keenay ama boorush buu u keenay ama misheeri waxaa tiradaba daqiiqa iyo wacasayin malab buu u keenay cumburaadeero waa kan intaan lasoo helay haweenku intaa boorashka qarsanhayeen ba laga yaaba malabka ay ku bakhaylahayeen ayib asaguna wuxuu yidhi mar haddaa u weydeen waxaad haysaan cokadiina dhan soo fura ayib haddana ibn cumar wiilkii waa qancinaya yani akhlaaqda saxaabada iyo dhaqankooda la yaabaysa faqaala markaas wuxuu yidhi ibn cumar duunaka haada ka farxalabo intan meel saaraabti adeero yani duunaka dhadhowey haada yacnii sawiiqan iyo malabkan ka farxal ku qabe fa wallaahi ilaahay baan ku dhaartay buuri maa ubinta laguma kadin kumaana khayaamin buuri waan kuweyne mooyeene oo si lagu rayen baa lagaa samrayn mooyeene u gembiya oo qaada intuu maqanya dhammaysta laguma jirin buuri in la qanciyo adeero qaydi baa dhammaatay ilmu ooya mogta waa in loo sheego waa la waayey la qanciyo waa in hayana ilmaha loo dhiibo caqliyana loola hadla wey waa ilma yara maxdaweydin waba loo sheeg cudadu buuxsan hayaan iska ilaali nin aabbiyi dhintana wuxuu moodaya oo aabbihi dishay waa in la qanciyo lala hadlo loo sunan salaaxo wax loo sheego wey adeeru intana waa wixii la helay waana lagu waayey maanta dhan baa lagu doondoonay lagaa samir dee telefoonna ma weyne koorna kuguma xinayn xaggee lagu raadiyaa <laughs> waxana waaka marka la yidhaahdo haddana waa in la yihahdo haddana adeeru saasa hawsha u dhacday wax fiicanoo la siiyo kii buu macmar samaynaya radia tacala canhu fawallahi ilaahay baan ku dhaartay buuri maa qubinta laguma dhakrin ama waxba lagaama baksin oo laguma bahdilin wey yaquul eh, xasan basri wuxuu yidhi asaguna markuu xadiidka wariyo iyo wuxuu raacin jiray wabna cumar wallaahi maa qubina ibn cumar laftirkiisu ilaahay baan ku dhaartay san lama dhakrin bu yacni ajirka laga yaran maayo lagama nusaaminayo maxaa yeeley uu ku talagalay qaduu u diyaariye asagaa la waayey idaa ibn cumar laba ajir buu leeyahay qadadii hore ilmaha ula sugayo la waayo ajirkeed qoran yahay kan dambe ee iyo malabkuna waa qoran yahay macuu laftirkiisu inuu khaldamayo dhib uu khaldamo usoo haystaa mooye asagaaba laba dhafila saacadda lawaadeeda lamaaa fataqu llah ma sadactum yani fiqiga suu saaran jiray wabni cumara ibni cumarna wallahi ilahay baan ku dhaartay maa hubina lama dhakrin ama lama bahadilin waxaan lagama nusqaamin xadiidku aarku waa xasan aarku waa xasan daciif lisnaad ma aha maxaa yeelay xasan ibn abu xasan albasri qiso uu xaadiraybuu warinayaa qiso iyo xaadiso goobjoog u ahaa buu warinaya sanad hadda cid wax ka warinaya ma jirto oo can uu leeyahay ama tadliif looga boqo ama layahay irsaal baa meesha ku jira ayib maadaama ibnu cumar uu soo gaaray wuxuu warinaya qiso tahay in layihahdo eh, waa daciif ulisnaad bis lagaga baxo ma fiicina waxa weyaan afarku waa sugan yahay ayib siday culum badan ay marayaan sida ninka iskale zawaa'id aladab mufrad marayo kale uu saxiixinaya afarka ayib saasaana xoog badan xadaana cabdulaahi bn cabdilwahaab alxajari saduuq iqa qaala xadaثanii cabdاlcaزiiz ibn abi xaazim yani markaad khalad gazo ama aad sakatido waxaa laga qaadanaya inaad xoogo cuyur daarato xataa adu aad gar lahaatid ibn cumar wuxuusu ixsaan buu ahaa wuxuu rabbi saaray oo lagu waajibay ma ahayn ixsaan buu ahaa ilmaha ilaahay dartii ba ugu dhowaanayay haddana markuu u arkay inuu khaldamay oo wiilkiina qadadii gaftay xoogowna qalbigu waxgelinayo ama qoonsiga meesha ka soo bax cuurdaar baad qadamaysa waa in la cuurdaar la bixiyo maxaa lagu cuurdaarinaya muxuu sheegahaya wan waa dad dan ku hayso oo baahan ku haysan niyahow dada iskee haddii qadadu way hool onnaga noo taalla maa nin kibirsan maayo maxaad la wareegaysa lama raba nagnagtaas ilmuhu waa carruur caqli badanoo ku filan ma laha nin weyna caan ma waa ilma yar ayib ha gaar xilli loo caqli celiyo ha gaar xadaanii waxay u waran cabdilcasiiz ibn abi xaazim saduuqun faqiih qaala xadaanii abi oo abu xaazim abu xaazim waa taqana magaciisa salama ibnu dinaar min kibaar الtaabiciin qaala wuxuu idhi samictu sahl bni sacdin aلsaacidi can الnabi sal ly slam asagoo leh samictu waxaan maqlay yarwi can nabiy wey nabigu ka soo xiganaya qaala wuxuu ihi nabigu ana wa kaafiru اlyatiimi aniga iyo midka awaanka masruufiya kafaqla qaadeen meel saaraaye fi ljannati jannada waxaan ku noqon doonnaa way ka haada sidan oo kale wa qaala nabigu wuxuuna yidhi biasbucihi aلsabaaba wاlwusطى fartiisi dhexe iyo murugsatadii ba isku abtay saas iskugu abtay saasaan noqon doonnaa wey waa hawl darajo aan maa bacda daraja wey duu nebi maxamed aniga asaga maalinka qiyaamajanada saasaan noqon doonnaa weliba bacdu riwaaya waxay tilmaamhayaan saada nabiga ula jeedo yacnii waanu isgarabdoogi oo saasaan intaasaan eegaan waxaa weeyaan albaabka jannada nabi markuu galaya dadka ugu xigay garab ordaya waxa weyan dadka agoonta dhaqalan jira albaabka jannada marka koowaye loo furwa nabi mxad sal slam khalqiga ilaahay awala man yuftax baaba aljanna lahu waxaa nabi maxamed wey albaabka jannada markuu gelhayo ninkii agoon dhaqaalin jira saasuu naba garab socda waa la gelhayaa idan naar iyo baabkaas soo arki mahayaan waa marka niga asagaa nabiguba la gelhaya isku mar garabka isku haya waxyaran buu tallaabada ka dambeeya hawl marka aad u qiimo badanoo khayr ayaa meesha ku jirta ayb ninkii marka agoon wax ku tuuri karaa meeshuu doona ha joogee in laga warqaba muhiimka ah agoommada soomaalina agoommo badan bay leedahay caragowa ayb lix iyo tobanka sana u dambeeyey wixii un adoon soomaali ku soo weligood soo somali o dhan baalmay ayib marka arrintan waa in laga warqabo wey aad looga warqabo mid wax ku bixin kara haba yaraadee ama wax joogtaa ah siin kara ama xaafaddiisa keeni kara ama wax u diri kara ha ka warqabo ayib xadaana muusa bn ismaaciil muusa ibn abi uwa ayib muusa bn ismaaciil atamudaki cafwan musa bn ismail atamudaki wey qaala wuxuu ihi xadaana calaa ibn khaalid calaa ibn xibbaan baa loo yaqaanaa calaa ibn khaalid ibn wardaan calaa ibn khaalid ibn wardaan waa nin adugu uu ku sheegay xaafid abu xaatim albusti uu ku sheegay inuu iqaya fii iqaatihi laakiin ibn xajar uu leeyay waa maqbuul ibn xajar wuxuu leeyay waa maqbuul ayib qaala wuxuu yihi sheekhaas xadaana abubakr ibn xafs abubakr ibn xafs waxaa weeye warasadii sacad ibn abi waqaas warasadiisii buu ka mid yahay ayib waa nin iqa isaguna ana cabdallaahi cabdulaahi bni cumar wuu ka warramaya kaana wuxuu ahaa saxaabigaas laa yaakulu kaan cunin oon raashimanin acaaman raashin ilaa wa calaa khiwaanihi yatiimun in xeeradiisa ilma agoonoo fadhiya maymaba qadan jireen cunto ma cuni jir hallii raadiyo hadee lama hayo qolyihii reehoodan agoonka la jooga ii keenow hadduu raashin gacan geen hayo agoon buu yeedhan jiray inaad keligaa baasha cunto oo rugto iska riixda uun oo tiraa meydkaa laga gura aad alaabtaa la ururiy iska riixato waa laga fiican yahay wuxuu waa raashin waa mayd maogtahay meel dambo la geeya ma laha sidii qolihii reeragabeedna farajada gashan maysaan bakhtisan maysaan sidii gududanihii ayib markaad gacantaad uga gasho miskiin haddaad weydo adoon haddaad weydo wuxuun qaraabada baalidu waa badan tahay ana cabdulaahi kaana wuxuu laa yaakulu kaan cunin طacaama raashiin ilaa hadduu cunana wa calaa khiwaanihi miiskiisa waxaa fadhihi jiray ama shamaca wax ku cunay khiwaanku waa miiska wax lagu cuno weye ama baashi yaro sufrada loo dhigo ee loo dhiga labadaba noqota yatimun agoon baa ahaan jira waa xadiis saxiixa afar saxiixa waa isaguna ayib dariiq kaluu leeyahay oo kharaa'idi fi makarim alakhlaaq oo ku wariya min tariiqi naafic can ibni cumar baabu khayru beytin fiihi yatiimun yuxsan ilayh khayru beytin guri u khayr badan waxaa weeye beytun guri fiihi uu ku jiro oo laga helay yatiimun adoono yuxsanu ilayh la wanaajiyo guryaha muslimiinta waxaa u khayr badan guri uu agoon joogo agoonkaas weliba la dhaqaalayo laga warqabo xadaana cabdulahi bn cuثmaan ibn jabilah alsdi waa iqa ma'muun qaala ahbarna cabdulaahi ibn zayd cabdulaahi waa kuma cabdulahi mubaarak wey cafwan cabdulahi mubaarak alkhuraasaani qaala ahbarna saciid ibna abi ayub dabaqadan hadduu dhacfo ku tagay sita cabdulahi wey sheikhu sheekh marba hadduu noqdo cabdulahi la ilaaqo inta badan haaliban waxaa weyaan cabdlah bn mubaarag wey imaam ahli khuraasaan qaala eh, ahbarana saciid ibn abi ayuub iqatun habt can yaxya bn abi sulaymaan aciif ninkan dambe aciif wey layin xadii can abi citaab abi citaab waxaa loo qana magaciisa zayd zayd ibn abi citaab ba lyahda can abi hurayrata waa mawla um اlmuminiin xabiiba xabiiba uu mawlow ahaa iyo mucaawiya waa la sheegaa waa nin iqa ninka dambe taabiciga can abi hurayrata qaala qaala rasuul اllah rasuulka ila wuxuu yidhi khayru beytin guriga ugu khayr badan filmuslimiina muslimiinta guryahooda beytun guri weeye fiihi uu dhex joogo uu ku dhex nool yahay yatiimun adoona yuxsan ila loo ixsaan falay wa sharu beytin guri midka u khayr badan guryaha muslimiinta waxaa weeye beytun guri fiihi uu ku jiro yatiimun agoon yusaau ileyhi la xumaynayo guryaha muslimiinta waxaa u khayr badan guri uu joogo agoon la wanaajinayo ayib waxaana u khayrdarrima u shar badan guri uu jooga agoon la dhibahayo oo la xumaynayo inaba aan dan laga gelay wuxuu nabigu raaciya ana aniga nabi maxamed salawatullah wasalaamu calayh iyo wakaafi lyatiimi agoonka ninka kafaalo qaaday dhaqaaleeya ee xaaladiisa ka warqabaayey fi ljannati jannada dhexdeeda waxaa noqonaynaa way kahaatayni labadaa farood baan nahay yushiiru nabig wuxuu ishaaray biasbucayhi labadiisa farood ku tilmaamay ayb aciif buu yidh sheekhu xadiidka ilaa jumla kaafi lyatiim qaybta hore ee guryaha muslimiinta waxa u khayr daran guri agoon lagu xumaynayo qaybta dambe xadiidka abu hureyre ee fi saxiix bukhaari wakhayri iyo xadiidkii sahl bnu sacdin asaacidi fi saxiix muslim baa intaaba tilmaamaysa ah in ruuxii agoon kafaalo qaada gacanna ku qabtay uu nabi maxamed darajada la gaarayo taasa caddayd ama inta hore ah guryaha muslimiinta waxa u khayr daran una shar badan guri agoon lagu xumeeyey waxaana u khayr badan guri agoon lagu wanaajiyey sheekhu waa daciifiyey raxmatullah alayhi culamo kaloo saxiixsana maana helin maxaa yeele dunuub ka waaweyn baa jirta awaa in la xumay dunuub ka waaweyn oo gaalnimo ah oo shirki ah ayaa jirta ayib oo cuquuq lwaalidayn wixii lamid ah ayaa jira baabu kulli lyatiimi kaalabi araxiim walaa shaka agoonka in la xumeeyaaye ama lagu xadgudbaa inay tahay kabiira min alkabaa'ir shaki ka ma laha baabu kuni lyatiimi agoonka u noqo kalabi raxiim aabba naxariis badan yani aabba naxariis badan oo dabacsan oo nugul oo danqanaya u noqo agoonka yuu u baab yahay xadaana camr ibnu cabaas abu cuثmaan albasri saduuqun rubama wahim qaala xadaana cabduraxmaan ibn mahdi qaala xadaana sufyaan الثوري عن أبي إسحاق السبيعي قال سمعت عبد الرحمن بن أبي أبزة صحابي صغير قال وxuu hi صحaabigaas قاaل dاود dاود nabi daawuud ahaa weya wuxuu sheegaya ma aha nin kale ama saxaabi kale ma aha nabilahi daawuud qaala nabilahi daawud wuxuu ihi kun u noqo lilyatiimi agoonka kalabi raxiimi aabba naxariis badan ayb waclam ogow muslimow annaka adigu kamaa tasrac saad wax u beerato kadalika sidoo kale taxsid u gosanaysa yani camal wanaagsan haddaad adduunka ku beerato akhra waad gosan wey wixii aad adduunka ku beerto akhra leedahay maxaa yeele adduunku waa beer nin camal wanaagsan buu tallaasha u abuurtaa midna mid xun buu abuurtaa maalinka qiyaama nin kasta beertiis wuu gosan waclam waxaad ogaataa ana kamaa tasrac kadalika taxsub sada u gosan maa aqbaxa alfaqra faqri maxaa ka xun maa aqbaxa maxaa ka fool alfaqra faqiirnimo iyo saboolnimo bacda alhinaa hodan tanaad dabadi adoo nin tanaad oo hodanoo taajiro maalqabeen ahaa haddaad kacdood khaariqdo yacni way kugu adgan nolosha ku adkaanaysaa haddaa iskaga soo korta nolol shiid ahoo un iska tabaryarow ah waa la qabsan hawlaha mowta hawlahaada kudhibi mayso maalinkaad xoogo hoosan waa ilaha ismaadanaysa inaad kibirtana waa macquul laakiin adoo maalqabeen ahaa haddaad haddana faqrido oo kaariqdo haddana laga akhrin maayo waa lagu wiirsanba midda kale waagaad qaniga ahayd cadow badan baad lahayd dad badanna waad xumaysay in badanna albaabkaa madaxa kaga dhufatay hadhow markaad soo dhacdo markaa cadowgaad u badanayaa ceebtada way badanaysaa baahidana badanaysaa waxa yara masaakinta kugu filanmahay afka kaa weynaada nin baa laga sheegay wiilkiisu la dadaarmahay markuu dhimanhay dadaalkiisa waxa kamid ah, wuxu uhi aabbow xilliga dogaadda ah ee tigaadda la joogo xero yar ooda buuri xero yar oodo siad hadhow ugu baxsata markay qamaaceen abaar dhacda buuri bimacnaa xilliga guga iyo dayrta la joogo cidda ormaanta iyo candhada ee wax kasta uu diyaarka yahay caloosha aan u buuxinin buuri dad caanaha kaga dharowtay caloosha halkaa geysood masigada ku gurtay fido hadhowna ay caanuhu yaraadaan waxaan calafku yaraado hadda caloosh way kaa weynaatay wax yar qaadan mayso wixiina lagu riday ku dhex fakanhaya marka gaajo fiican maysid marka xuuri iska ilaali marka horeba ku talagal wax kasta almuhim waxaa weeye talagalnaada yala tala doonaya <clears throat> ayib waakar badi buu idhi waakar min dalika cafwan waakar min dalika taa waxaaba ka badan oo ka daran weeye yanii faqiirnimo bacda alhinaa hodan dabadii adoo faqiir noqdo sabab laba waxaa daran ow aqbax ama ka sii xun min daalika arrintaa iyada addalaalatu baadilnimo iyo lumid bacda alhuda hanuun kadib adoo wanaagsanaa oo ruux musalli ah, oo khayr badan oo ilaahay caabudo ah haddanaad ciyaal fuuq kabacda noqoto qaruuf aad noqoto khariban khamarji laqaban waa qafal marjac inaad noqoto bawdar aad noqoto mushkilo wey war ariiqii wanagsan waxaan kaga diida ni waxaan naf baa ila tagtay balwad balidu maxay ahayd nafti naga raacay u ogyahay kharimi waa iska warqabaa wax oo dhan mogta wax waa adduunyo inaad faqiirtoodo ood caag iyo caydh iyo sabool noqoto adoo hani ahaa wax sii dhib badanba waa addunya ku dhaaftay laakiin iimaankaadii iyo taqwadaadii iyo hidaayadaadii iyo camalkii saalixa ahaa inaadad ka baydhad weecatood gaalnimo iyo fisqi iyo shirki iyo balaayo dabada qabato yaaba ka daran buri nabow wa min dalika arrinta waxaaba ka weyn ow aqbax ama ka xun min dalika addalaalatu bacda alhuda daa wacadta saaxibaka waidaa wacadta haddana xuu yadhaahdo u ballanqaado saaxibaka saaxiibka iyo ruuxalabadood saaxiibasa waa ruux muslim ama bini aadama badax u ballanqaado waad yadhahday anaa bixin baata waxaa qabanaya saasaan kuu yeelaya waa yahay faanjiz ugo u fuli weylahu ruuxii maa wacadta waxa u ballanqaado ballanfurigu mushkilo weysho in lagugu barto meebel baa weligii hebel wax loogiyo uu diiday lama arag koow wuxuu fulin yahay ma wax kasta wixii anaa bixina fartaagahay shilna bixin maayo waa mushkilo tabartada la soco wixi bixin karto aayar bixi ballanfur iyo wax ka bix halis wey waa dhaqan munaafiqiin iska ilaali weliga wa wacadta saaxibaka saaxiibka aad wax u yaboodo faanjiz u gooweya ama u fuli lahu wixii saaxiibka maa wacadta waxaad u yaboodo hadduu khayr iyo wanaag yahay laakiin ruux haddaad xumaan u yabooday fulin maysa ayib wanaagga iyo akhlaaqda waxaa ka mid ah ruux baad u hanjabtay ama inaad xumaan ku samayn bad ballan qaaday ila yada laftooda wacdi bay noqotaa mararka qaarkood hawsaa la fulin mahayo inkastoo wacdiga waciidka farqi u dhexeeya haddana marba isgalaan almuhim wixii wanaagsanaa eed yabooday baa laga hadlaaya wax bannaan shay wanaagsan marba haddaad yaboodo war ballanta aad ballan qaata ka soo bax ballan fura waa haddii kale maalinka qiyaama likulli qaadirin lahu liwaa yowma alqiyaamati cinda istihi halis wey nin kastoo ballanfura waa maalinka qiyaamo bandiyadii calan baa nabiga laga qoteen buui meesha dabadibinta loo yaqaan lafdhabarta meesha u dambaysay dabanacista ama dabadibinta dadka qar yidhahdaan baa calan lagaa qoteen oo dheer magacaadaa ku qoran ballantaad ka baxday ninkaad oga baxday xilligaad ka baxay dhan lagu qorhaya waa lagugu ceebaynaya facshirigii kaarka lagaa gubahaya khalqiga meesha dheebaoo dhan baa rabaa inay ku arkaan war calankaa bibanaya muxuu ahaa hebel ballanfurowgiisi wey ballantuu ka baxay wey waa hawl khatar baa hawsha ayada maxaa yeelay bacdu saxaaba bacdu taabiciin waxay caddeeyeen in maalinka qiyaama dadkii ribada cuni jiray ay iman doonaan iyagoo calooshoodu ay dhaafayso neeruga dhanba ka baxayso calooshooda ay gaarayso adduunka dabadiisa oo marka lasoo bixiyo qubuurta laga soo nashriyo ee loo soo yaaco maxsharka loo soo yaaco ay marna ku fahayaan marna ay ka cahayaan aladiina yaakuluuna riba laa yaquumuun ila kama yaquumu aladii yatakhabathu shayطaana min almas dalika biannahum qaaluu inama albaycu milu riba waaxal allah albayca waxarama riba aayadda markay fasirayeen saxaabada taabiciinta waxay ku fasireen waxaa weeye maalinka qiyaama ninka rabi cunu jira caloosha weynaan caloosh maxaa loo weynayey yani ribu isticmaali jira wey waa calaamad ninka dabada looga taagay calanka ballantu ka baxay wey yani nin kasta waxaa lagu samaynayaa dunuubta waaweyn noocaasoo kaagalka galay waxaa lagu samaynaya wax lagu garto oo lagu facshiro calaa ru'uusi alkhalaa'iq walashaad baa laga ceebaynaya xadiid marfuucana wuu jiraa oo macnaha tilmaamaya oo nabig ku fasira oo asagno saxiixa in maalinka qiyaama dadkii ribada cuni jiray ay calooshu weynaanayso calooshii mar qaban hayaan way la kici haddana way ka fakan way la kufahayaan si u kacaa kufa marna u kici marna u fakan macaawi derbigaa tagta xajin karta adugu inta kuuftay bay xajin laayahay ayib marka waa layska ilaaliya hawsha ayada fain laa tafcal sa haddaad yeeli weydo fain laa tafcal sa haddaad yeeli weydo bimacna waa maxa haddaad ballanta oofin weydo yuuri wuxuu dhaxalsiin ballantaad ka baxday baynaka iyo wa baynahu cadaawa arrintaa waxay keenaysaa weeye ninkaad ballanta u qaaday iyo adigu cadaawad kala dhimasho col buu kuu qaaday ruuxi wuu kugu talageli ruux magtiisa walbaa u ballanqaaday kugu dayn qaadaan dad badan qaadanba wuuba isku diyaargaroobiba wuu ka hadlayn dara badan ku adag hebel baa ii ballanqaadasho ka seexo war meeshaa deggaa ka bax hebel baan ii joogeen waaba ga baxday ruuxa cudada buuxin maalin labaadbay ku celisay kaa dhimataba ruux asaga marka dambe wuxuu kula habanaya ballaagu kula habanaya ayib yuurtu wuxuu dhaxal midka asaga ah ee ballanbaxa baynaka adiga inta ka dhaxaysay wa baynahu ruuxaad ballanta oga baxday cadaawa ayib ama yuura waxaa la baynaka wa cadaawa watacawad billaahi ilaahay ka magangal tacawad bilah ilaahay ka magangalo ilaahay cusko min saaxibin saaxib iyo rafiiq iyo widaay in dukirta bimacnaa in dakarta baa fiican baan filaya aniga in dakarta yaqaan lakin in dakarta way macnuhu in dakarta haddaad xusuusato shaygii lam yucinkaan kugu kaalmaynayn yani haddaad salaaddii iyo khayrka xusuusato iyo qaraabadii iyo wixii wanaagsanaa shaygii wanaag xusuusatayba ila bini aadan baa tahay nisyaan baa kula xidhiidha wixii waa ilooli kartaa adigii oo soo jeedo wixii xusuustay bisugu kaalmaynayn o inaga daxil bari baan samayn doonnaaye kan u bixin warada ma hadda salaami mayno warada aan booqonna waa ninkii qaraabadaha eh, beri oo kale xataa kuga caawin maayo in dakarta haddaad xusuuta wixii khayrka ahaa lam yucinka kuga caawinaya ku kalmayn maayo wa in nasiita haddaad ilowdana lam yudakirka ku xusuusan maayo waa mushkilad waa culaad meesha caqabo wey war haddaad hilmaanto ku xusuusin maayo haddaad adoo xusuusatana kuga caawin maayo waa mushkila meel kuu taagan waaba culaad kaasoo kale marka waa in la gooyo waa in la goyo lasdhaafiyo wey faaida mala midkaasoo kale wida sadiiqu ra'aytahu mutamalliqan fahuwa alcaduwu xaqu yutajanabu wadaad baa yidhi haddaad artaba nin saaxiiba isku kaa dhajima mutamalliq aho xagga nayasmaana ama nacamla ah ruuxu markaad khaldantaha waa inuu yac ku yaalo haddaad saxantaha inuu kugu caawiyo waa inuu faa'iido dhibba kuu le ruux bimacnaa dhib waxaan uga jeedaa markaad khaldanta wa yac ku odhan karo hadduu markaad hadashada abaa markaad u timaadana hebel baa soo dhowow sheekhi hebel xerowgii imaam yotob kugu hayaa hoose ma soconaysaa socon mayso waa war munaafiqiin waa booska nabi waa guddoomiyihii saa markaad u dhaqaaqdo heshiis ku geynaya hawlaha waa hawla khatara wey laa khayra fii wudimriin mutamaliqin xulwa lisaan waqalbuhu yatalhabu yalqaaka yaxlifu anahu bika waafiqun waida tawaara canka fawa alcaqrabu markuu kuu yimaado kula kulma wuxuu kugu dhaaray inuu yahay nairobi oo dhan baabaan kugu deganahayba haddaadan jiri ka guri lahaba anu yaan ku noolahay bacd allah adiga mooye markaa dhaqaaqadeed shariika xaggaaga martana baabkaadu dalhaya yalqaaka yaxlifu anahu bika waafiqun waida tawaara canka fahuwa alcaqrabu yucطiika min طarfi lisaani xalaawatan wayaruuqu minka kama yaruuqu aclabu waa mushkila taana nabigu waa ka digay sal sl xadidka anas fi اlawsط wuxuu ahaa allahuma ini acuudu bika min jaari suu ilah waxaa kaa maangelayaa daris xun daris xunna waanu soo maray kitaabkan kitaab aladab baa la wanu soo maray daris xun baabkiisa dib ogu noqda qaybo kale wada iman doonaan wamin zawjin tushayibuni qabla mashiib ilaah waxaan kaa maangelayaa daris xun maxaa y dariska xun mushkilo wey waa culaab caqaba wey weliba dariska magaala ogu daran wakaynu soo maray xadiidka abu soo maray fi ladab waxaan kaloo kaa maangeli haweeney ciraysiisa cimriga dejisaano dagaba gaarinba dhagaha iga raacdo habeenka goosha igu cunto baas oo balaayo ah lann waa adoon meel la gaarin baaba lafta ku soo gadanaysa faca oo dhan baaba adoo isagoo yara timi madoobin ba adu ciroobaysa indhaha dadku noqonaya dhafuuraha ku dalaacay mushkilo wey waxay dhaheen nin wanaagsan naag wanaagsan baa ka dambaysa nin xunna maxay dhaheen haaliban nin xun baa ka dambe dhahayna maya intaadaba ma laha inta horay leeyihin n gabdhahaasaa loo weerin waxay leeyihiin nin wanaagsan haaliban naag wanaagsan baa ka dambayso maxaa yeele waa laba ruuxoo derisa isuguweel ah ee libaas isku ah way istaiirinayaan dhaqan xun bay kala qaadanayaan wanaagana way kala qaadanayaan ayib nabi muxuura sal slam wamin waladin yakuunu calaya rabban ilah waxaa kaa maangelayaa caruur rabbi iskaa dhigtaba ilah caruur isii mogtay bes laguma ducaystee ilah waa awlaad barakaysan oo sulaxaa oo wanaagsan isii wey wamin waladin yakuunu calaya rabbi ilah waa kaa maangalayba ilmuhu hadduu ba iskaga aabbaba ama boqor iskaga kadhigo madaxweyne rabbi iskaga kadhigo oday waxaa tahay khaariqay oo fundoobay caanay biyahaas ku dartay waxba garni maysa weelkiyaa tahay waxan waa laga tega laga fadhiiso hooyada way gabanoo gabadha dhagaa ka raaci odaygana wu gaban wilka dhagaa ka raaci hooyadu kuma dhiirataba inay ilme gabadheeda canaanta wax u sheegto kee la dhalay keesa wax dhalay kala garan mayso mararka qaarkood duqaba cabsanba hebel hadda kuma haga karee adaba kuu mari anuu ilahay saaray haweeney iyo oday carruurtay dhaleen aan wax u sheegi karin inay adag kuusoo maran mooyeen hebelow balkii arrintaa u sheeg eedowga kudh ku yeedhi bal hebel saa ku dheh heble saa ku dheh kuwa maxay ka nool naar baa adduunka ugu soo baxay iyagoo noolba naar adduunka ugu soo baxay haddii adduunka wax lagu jazaynayana waabaa la jazayn lahaaba oo la kala bixi lahaa idaanka noocaasoo kalea awlaad ma ahu balaayo wey waa lacanad adduunka joogto wey nabig wuxu ur sal slam wa min maalin yakuunu calaya cadaaban ilahu maal isii ilahu xoolo isii bes laguma ducaysdee ilahu xoolo wanaagsan oon khayrka u kaalmaysto iyo aakharo iyo diinta u kaalmaysto lannu nabi maxad sal sl inuu yidhi ilaahi subxana wa tacala wuxuu leey fi xadiiثi qudsiyin saxiix ina anzla almaal liiqaamati الsalaati wa itaai الzaka maalkii adduunyada xoolaha waxaa loo keenay asal ahaan in muslimiintu ilahay ku caabudaan gaaladay xoog bay ku haystaan fasaqada iyo mujrimiinta muslimiintan xoog ku haystaan dulmi ah, ah, eh, eh, bay ku haystaan ilma rabbi iskaga kaadhig ilah haysiina haweenay cimri dejisa ilah haysiinin daris xun ilah oga ilaali maxaa haay maal cadaab igu noqda ilah oga ilaali nabig xura sal slam qaybta dambaan ka rabnay watacawad billahi min saaxibin baa keentay wuxuu ah min khaliilin maakirin ilah waxaan kaa maangalay saaxiib dhagar badan dhagar row ah khaliilin maakirin caynuhu taraanii wa yarcaanii in ra'aa xasanatan dafanaha wa ra'aa sayi'atan adaacaha ilah waxaan kaa maangalay xabiib iyo rafiiq dhagar row oo hadduu xumaantaya arkana suuqa geeyaba in yar oo sakatadad welhaya khalad yar neeftaada meel ku fakata loo sheeg mikrofon ba qaadanhaya inuu tigid u gaysto xataa gaarti leedaha macquula hibla soo cebayso mar wuxuu kugu imaan asagoo iskaa ka dhin ku naseexan buu dhihi saas ma aha inuu warka kaa hubsado raba inaad samayso in kale markuu kaa hubsado sii daynhaya yacnii haddii wanaagkayga xumaantayad arkana saaxiibka faafinaya ilah waan kaa maangalay hadduu wanaagkayga arkana gu xabaali waxaa lihi hebel baa maanta intaasoo agoomood wax u qabtay masaajid dhan buu bixiyaa korantadiisa biyuusuu bixiyaa bogoshiisuu dhigay waa khaar kusuux shalaba maxaa mooryaan bu aha weligiiba hadduu toobadkeen hayaa war adugu khayrka yeera la sheegay ninkuu qabtay maxaad ku geli khayr allaha siiyo ilaah ha kaalmayo ilaah ha caawiyo wax wanaas maatiraada ma sheegahaya war qolyahan lacagaha milyan ka wadaaman hadday td xoolo islaamkay yani ma ogolo yani shay wanaaga in ruux muslima lagu sheego ka gudanba nin soomaaliyada hore laga sheegay afar goor baan naxaaboon laban baan ka sheegi afar goor baan u naxaaboon markaan maqlaba allaas yeeray allaas yeeray markaan maqlo oon idhaa allaaskaa muxuu yahay in hebelbu wiil u dhashay waa naxaabuur waa nahaygoabuur haddana markaan allaas kale taraysan noqonayo maxaa jira in hebel baa gabadh keenay aroosay ayna waa naxaabuur laba kan loo ku daro la sheegayna hadda idan dad baaba dabcigooda xasad baa ka mid ah lagu daro maaye <laughs> dabcigooda xasad baa ku jira ruuxa muslimka inuu wax kordho hebel baa wax bartay waxba sheegi maay waa dad diinku suux wey adiibna waa lagu suux kitaabaha yarka la odaysaan baa laga bilaabi yani inaad waxbarato ma ogolo inuu dhaqaale ku kordho ma ogolo in caqli wanaag ku kordho ma ogolo wanaaggabaaba dhibahayaba waa ka maangalay wamin khaliila maatirin caynu taraani wa qalbu ishuu igala socdaa qalbiguna waa igu ogya haddaad maqanta qalbigu kaala socdaa sow hebel wuu safr meelna may balaayo ku baxay may diyaaraddu la godnto ma baabuurkiisi la galo maa la dilo maraykan baa waxraasanaya maa lala kaco waa intaad maqantahay bay u hadda haddaad joogtana wuu ku arkaa wuu kula socdaa shaarka waa wasakhaysan meel ka fiirinhayaa dilaaca buu fiirinhayaa nusxi iyo wanaag kama ah iyo almu'minu mira'atu akhii kama ahe xumaan bay ka tahay ninku hadduu ku saxayo waajibuu ku saxayo waa tullimo waa wanaag waa islaamnimo ajir buu ka ayib laakiin waxay ka tahay xumaan berri buu sheegi marku intaa kugu arkay wuxuu kiyagala baryahan ugu qaariqay ma aragtay shaarkiisuu qaanjaystay ma arkay kaba bus badan buu beryahan qabaa xataa raagii buu la'yahay baabuurka xataa liitr ku shagaal ku shubta ma haysta halkaasu ka bilaabi oo maxaad ii caawadda waxu qaban karta maad qabatid ood igu shubtid kamaan iga baarashid haddaad tarayso haddii kale iska aamusatid waa mushkila sheekh dadka markaa soomaalida duurisa khaasatan waa la yaabi ayib arrintaa la iska ilaaliyo ayib watacawad bilah ilaahay ka maangal min saaxibin saaxiib idaa dakarta haddaad xusuuta wixii khayra wanaaga lam yucinka aan kugu kaalmaynaynin wain nasiita haddaad ilowdana lam yudakirka aan ku xusuusinayn xadaanaa muusa بن إسماعيل التبوركي قال حدثنا حمزة بن نجيح فيه ضعف أبو عمارة قال سمعت الحسن بن أبي الحسن البصري يقول أصولي تابعي ياسن مغلى يقول أصولي لقد عهدت, عهدت المسلمين waxaan goobjoog ahaa wy waxaan soo gaaray yani ninka waayeelka marar badan mugtadu nin fiicanoo culamaa yahay waxbaan ba laga baxsan laakiin hadduu markoodana caamay ahaa faajirnimo kusi darsaday hadda hadduuba wer muxuu ka shakeen xumaan iyo geel dhici jiray balaa inbu ka shakeen iyo abiil ku dilay nin buu dilay laakiin taabicigu waxuu kaaga sheekanaya muslimiinta hore ee subanaa uu soo gaar kaaga sheekay laqad axaytu waxaan soo gaaroon goobjoog ahaa bimacnaa ahaytu yani shahidtu wey waxaan goobjoog ahaa almuslimiina muslimiinta hore ee saxaabadooda iyo kibaaru taabiciin wa ina arajula ninku oo min muslimiinta hore ka mida la yusbixu waa bariisan muslimiinta horeen soo gaaray anigu haddaan xasan ahay taabicigaas awsad taabiciin oo min taabiciin weeye kibaaru taabiciin ee saxaabu ka warramaya waxaan soo gaadhay markuu ninku waa bariiso saxaabiga ama taabiciga kabiirka ah fayaquul wuxuu odhan jiray yaa ahliya ahalkayiiw qaraaboy yaa ahliya qaraaboy yaa ahliya qaraaboy yatiimakum yatiimakum yani waxa laga dardaarmaya ruuxa baahan ruuxa bukaan ruuxa dhiban agoonka ha loo ogaado agoonka ha loo hadduu meel aadahayo hadduu baxayo hadduu meel gaarahayo qaraabada addoommada agoonta buu ku dardaarmi jiray iska dhaqaaq ma aha ayib islaanta markaad meelkaada dilka inaad siin soonta ka warqab hebel ilmihii carda ka warqab kuwa aad dhashay sada warqabta warqab kii yaraayo adarku ahaayo kaan abtigu ahaayo agoonka ka warqab iyo qaraabadii ayib ahliya eh, yatiimakum yatiimakum yaa ahliya ahalkaygiyow yaa ahliya miskiinakum miskiinakum bu odhan jiray yani wuxuu ka hadlaya eh, xasan albasri muslimiinta hore siday u danayn jireen masaakiinta agoonta baahida muslimiinta uga warqabi jireen hadduu tagayo dardaarmaya hadduu joogan asagaaba diyaar ah isagaaba taaganba asagaaba u xidhxidhan inuu wax ka qabto laakiin markuu meel u bixi ama meel gaadhayo dardaaranka diyaaway ama asagoo jawuu dardaarmaya saan eh, baasha isu u kharinin yaa ahliya yaa ahliya jaarakum jaarakum buu odhan jiray dariskiina dariskiina war dariska halla ogaaba war masaakiinta halla ogaaba war odhantaa laga warqabo wartaasuu ku hayaa nin waayo reerka dhex taagan hadduu joogo haddii kale waa hadlahaya wuxuu ri eh, eh, xasan wa usrica waxaa la dejiyey oo leeday bikhiyaarikum dadkiina wanaagsanaa khiyaartiina tagtay buuri uhuuba hadda soo hadhay iyo buushi wax la garan waaye iyo waago wausrica waxaa la dejiyey buuri bikhiyaarikum dadkiina subanaa oo nabigu kowkaabaa tegey nabigii baa tegey saxaabadiis baa raacday la teg wa antum buu idinku kulla yowmin maalin kasta turdaluuna waa un sii xumaataan buuri xumaan mm, araadil baad sii noqotaan dulli baad ku sii baxdaanba maalin maalin ka dambeeya sii liita ayib wsamictu waxaan maqlay oo yaquulu yowman isagoo leh waidaa hita wuxuu ka warrama marka xaaladda xumayd muslimiinta hadda ka hadlaya ee xasan waidaa shita haddaad doontid wariiniyaho ra'ayta waxaad arki midka muslimka maanta jooga faasiqan isagoo faasiq yatacamaqu isku dhajiro ku nafbixi bialaaiina alfa ila annaar soddon kuna waa haysoo dirham ama soddon diinaar buu naar ku gelibu meel khayr ku bixin maayo yani masaakiinta buu kala bakayli agoontiibuu kala bakhayli qaraadaduu kala bakhayli naftiisabuu kala bakhayli yani suu iskugu dhajin buu ku maargelaya isagoo ku dhagan bu ku maargelaya yani wuxuu ka hadlaya bukhligi bakhayladu ka hadlaya leanno bukhli iyo iimaan nabigu laa yajtamacaani fii qalbi cabdi musa slam bakhaylnimo iyo ruux muslima iimaankiis ma kulmaan halis wey hawsha ayada waidaa shita haddaad doonta ra'ayta waxaad arkaysaa yatacamaqu asagoo ku nafbaxaya atacamuq waa almubaalaga fi shay washiddatu fiih yani wuxuu isku dhajin oo isku dhareejin bialaaiina alfan soddon kun oo ama dirham aw danaaniir ilaa naar naar buu iskugu dhejinaya suu ugu dhegan yahay asagoon meel aan ku bixinin oo weji khayr ah iyo halkaas aakhara lagu xisaab lagu ciqaabaya ayb lanna xoolaha dad ku bixi way meesha lagu talagalay xisaab wey waana ciqaab iyo cadaab wey ayb ila waajibka lagu talagala lagaa waaye maa lahu maxaa lahaantiisa iskugu dhejin adduunyada qaatalahu allah rabbi hadila bu xasan ninkan bakaylka isku dhejin lacagta yuu ka hadlahaya nal maalaantiisa qaatalahu lah rabbi hadi yani lacanahu lah muxuu adduunya iskugu dhasiyo nafta iskaga bixin wadooyinka loogu talagalay aytaamta iyo masaakiinta lasoo sheegay ay ragga wala ka dardaarmi jireen khiyaara e, jaarakum jaarakum miskiinakum miskiinakum yatiimakum ma ogaayo wuxuu ihi xasan baaca wuu iibsaday ninka asaga ah khalaaqahu nasiibkiisii min allaahi rabbi uu ku lahaa ee janno iyo khayr ahayd biamanin lacag buu ku iibsaday canzi yani baksin raqiis ah yani adduunyaroo soddon kun ah yuu isku bajiyo aakhirisi dhaafsaday baaca waa iibsaday khalaaqahu yani nasiibahu waxaddahu wey ma lahu fi alaakhirati min khalaaq alkhalaaq huwa waxaa weeyaan alxadu wanasiib ruux kasta ila nasiib bu ku leeyahay janno iyo aakharo ninka shaqaysan waaya mooyeen oo min alaarabi kulaha wuxuu ku iibsaday bifamanin canzin yani baksin lacag liidata oo yar ayib amanan qaliil weeyaan canzigu waxaa lagu sheegaa nisfu rubuc waranka barkii yani wixii la yaraynayo yaa aman naqsi la yadaa ama ri lacagteed alcanzi inuu riya waa macquul siday shuraaxu sheegayaan inuu yahay nisfu rumxin waa macquul inuu yahay intan wax keenaysaa waran barkii iyo ri lacagteed kulli waxay ku biyo shuban wax yaroo adduunya ayuu aakhiro dhaafsaday way iskeenayan kulligood kaa waa kii bakhaylka ah kii fataalkaa ah ka warran waaka wain shida haddaad doonta buy ra'aytahu maanta waxaad arkaysaa mudayican asagoo ahleeyey oo bayliyey xaqi ilaahay subxana wa tacaala yani waa mudayic xuquuqda ilaahay tii waalidka tii agoonta tii ahalka tii qaraabada tiisii wuxu dhan waa dayacay murbad la rogay makhluuqa isaga dhanba cagsi buu fikirhaya maxaydin hmm? qoran muriidan may murbadan wey sheekh murbadan eh? aabba wey sheekh murbadan la bedelay ama la madoobeeyey waxa murbadka waa ruuxa wejigiisu isbedelay ee takhayure isbedelay marna wuxuu noqon ruuxa maqluubka cagsiga u fikira ayib fii sabiili shaydaan shaydaan waddadii ayuu ku daalay meesha cagsi u galay ama uu ku rafaaday oo ku jabay ama xantidii ku qasay waa maxay waa fii sabiili shaydaan waddo shaydaan ayib laa waacida waaci ooma sugno iyagu asaga wacday min nafsihi naftiisa asagu iswaanin maayo nin iswaanina waxsu sheegi ma ah ruux kastoo bini aadam moogtahay hadduusan ruux noqon ruux matbuuca ah oo xumaanta usan dhaqan ka dhiganan marka hore markiisa hore ruux kastoo muslima qalbigiisa uu hadlaaya shay kastoo xumaan markaad samayn marbaad ogaan waxa inay khalad tahay dembina tahay haddana waxaad dii maya ilaahay kafuur raxiim weeye jac ka sii ilaahay kafuur raxiim weeye jac ka sii haddaad tiraahdo ilaahayna shadiid weeye waana sariicu lxisaab adoo istaaran baad jiro hawsha laakiin markaad wx shaqo ka dhigato oo quwato xaaraanta oo nijaas dhex booda kadib waxaad noqon dhagax aan khayrku gelayn xumaanna aysan jirin baad noqonaysa ayib laa waacidoo waacid usu u sugnayn maad buuri lahu min nafsi naftiisa wacdi mayso walaa min annaasi ummaddana wacdi mayso oo ummadda wacdiga yeeli maayo haddi wuxuu khayr ka qaadaan oo bini aadana ma jiraan asagona iswaanin maayo aaniyan marka dambe waa laga samray dadku hebel baa mm, dhigada hebel buu ka dhaqaaq walla yaqaanada khayrdara looga tegay halkaasuu gaarhaya idan marka waxa maanta jooga waa labadaas bur xasan basri ayib sheekh wuxuu daciif alisnaad xamza fiihi dacfun dacf yar baa ku jira adaankii baa jooga maya fador sheekh sheekhu wuxuu yidhi daciif alisnaad xamza fiihi dacf xamza waxaa ku jira dacfi walxasan huwa albasri xamza dacfi baa ku jira laakiin hadda wax sanad ama ma warinayo waana qisa wuxuu ka sheekaynayo aaniyan samictu buu leeyahay ariiq kalena aarku buu leeyahay aarku marka xasan isnaad wey xasan wey aarku xadaثna muسى بن ismاعيiل التbudki qاala xadaثna سلام بن abi muطيع wa ثiقة صاaxibu suنة can أsmاء بن cubayd asmاء بن cubayd الdubci waa ثiقة isaguna qaala wuxuu yihi qultu لبن sيrيn ibnu siriin ba waxaan ku idhi maxamed ibnu siriin cindii yatiimun adoonba agtayda jooga oon gacan ku hayaa bal ka waran bimacnaa ma idbin karaa ma tarbiyayn karaa caruurta isaan ola dhamo oola dhaqmi karaa ayib qaala wuxuu yidhi isnac ku samey adoonka bihi asaga maa tasnacu biwaladika ilmahaa dhashay aduu saad u dhaqaalayso una tarbiyayso idu edbiisu edbi buuri idribu garaac maa tadribu waladaka intaad ilmahaa garaacaysa bu adoon lama taabto hawsha ma ah agoonka haddaan la taaban bafraan buu noqon sanku ku istaagi agoon dhaaya marka hore agoon ogan bay kuwan laakiin wax agoon oga daran riimihii ma jiro ayib wamaca daalika naftir kaaga qaadi caanan lasoo lasoo dhil ku jira wa caana agoon cabbi hashiisana u wuxuu doona ku samay ayib ismac samee bihi aweenka maa tasmac biwaladika idribhu garaac maa tadribu bihi waladaka haddii bii la qadrahaa waxaad ilmaada ku dhufanaysa ku dhufo ama intaa ilmaha edbinaya dad u baahanya asagoo u bahan edbi wey waa saas yani ilmaha waa in la tarbiyatar waxaa ka mida in mar la cabsiyo la xawdiyo salaadii lagu garaaco ilmuhu markuu toddoba gaaro nabig cisa hadda hal amro markuu toban gaaro tukada hala garaca ilmaha maay dheen ul kala majeerato seefta kala laje hebel waa wiil ilmo yahay waa mufudooyo waa kan lama taaban karo soo istaagto hadhow waxaad gaari xilli eh, in uu nabigu sal slam odhan doono usha caruurta waa inay meel eh, ka arkaan guriga la geliyo usha lagu garaacahayo waa in meel iskwataa usha la cabsiiyo haddoo la waxu socon maayo ayib markuu gaado wax garto u fahmana waa la waayin waxbaa loo sheegi waa loo caqli waa la tusi hadduu fahmi waayo ishaare iyo farta ku fahmayo farta lala gelinaya ilbaa lagaga shaqaynaya baabu fadli lmar'a ah idaa tasabarat calaa waladiha waxay u baab yahay haweenaydii hadday u dulqaatay ilmaheeda walam tatasawaj aysan guursanin idaa tasabarat hadday isku sabrisiiso u dulqaadato u sabirto calaa ricaayati waladiha ilmaheeda dhaqaalayntooda walam tatasawaj aysan guursanin haweeney marka laga dhinto ama la furo hadday caruur yar haysato hadday u dulqaadato caruurta korintooda guurkeeda u kaadisa inta ka korhaya inay ka istaagahayaan oo durbo ka dulkeenin nin kale oo carruurta jiqilka geliya ama ayago laftigood ay dareemaan in meesha la qabso dowladda lagu wareegay cudud baa gelse ilmaha agoonka ah waxaaba sii wixiisana u daa oogoo dhaara aabihii dilin dad fiican buu ahaa agoonka waxaaba sii wixiisana u daa xagga noogu dhaaray dhehen aabihii dilin adugu haddii kale waad kala bixi ayib idan ajir badan bay leedahay hadday haweenaydu marka u aragta ina isu keeni karta ninkeedii iyo carruurta isu keeni kartana khayr wey laakiin hadday ka baqayso hadday guursato inay carruurta ka dayacamaan hawlihiina isku keeni weyday xilki ninka iyo xilka carruurta inay jamco weyda ka baqdo ajirka ilahayd buu nabig ala sl slm xadaana abu caasim addaxaak ibn makhlad abu caasim annabiil can nahaas ibni qahmin abulkhaaab alqaas waa daciif ninkan nahaas ah can shadaad ibn abi can shadaad abi cumaar abi cumaar ayaa loo yaqaana addimishqi mawla mucaawiya fiqة mardiy can cawf ibn malik alashcaci saxaabiga jaliilkaha can الnabiyi qaala nabigu wuxuu yidhi ana anugu iyo wamra'atun haweeney safcaau اlkhadayni dhabanna gudguudan ama dhabanna madmadow safcadu waa daanka meesha koodka isbedelka ku dhasha ee dumarka kaga dhasha dharbaan bay somaali yihahdaan dharbaan baa anugu kule un aqaanaa yani midabka dumarku markay dhigiraanta ay qabaan ama iska liibtaan oo dhaqaalo badan aysan lahayn meeshan kaga dhasha ayaa waxa laydhadaa sabcada taasa la yadaa maxaa u taqaana idinku sheekh mursalaye imaam weytaye dharbaan ma soconaysa de dhar dharbaan soomaaliya iyadoo kale ka magac kala duwan waxaan laqsanaya soomaalida u yaqaanaan dadka qaarkii ayib eh, idan marka wuxuu ku yimaadaa nafaqa darro ku yimaadaa iyo dhib rafaad ruuxa noloshiisa ay adag tahay baa inta badan uu ku dhashaa ishuna way keentaa asxaab walqiya la weydin yusxoog weynaya musiiqooda la weydinaya ishuna way keentaa ana wa mra'atun haweeney safcaa alkhadayni dhabanna madmadow aniga haweeney dhabanna madmadow imra'a bu nabi sal slam imrada haweeney dhaban madow maxay tahay nabi maxamed imra'a weeye a'imad agoontooday ama aamad in la madana waa macquul oo tasiil lagu sameeya hamsada dambe in isbaat la sameeyana waa macquulo aimad oo agoontooda ama aamad agoontooday min zawjaha ninkeedabay ka agoontooday ama garoobowey lanna ayamku labada ku yimaadaa in gabadha la furo iyo laga dhintaba almuhu waxaa weye haweeney dhabanamadmadow oo ah haweeney ninkeeda ay kala tageen ama uu ka dhintay oo fa sabarad ku sabartay calaa waladihaa aniga haweeneyda nabi maxamed maxaad noqonaysa adiga haweeneydaas ka haatayna filjanna ljanna markuu dhan yahay aniga haweeney dhabanabad madow oo ah waa haweeney ninkeedii ay kala tageen ama uu ka dhintay caruurtii yarayda dhashayna u sabirta oon guursana weeye maxaad noqonaysaan kahaatayni baan nahay warku isugu xidhan yaha ana wamra'atu safcaal khadayn fasabarat calaa zawjiha calaa waladiha kahaatayna fi اljanna daciifu sheekhu laakiin sida raajix xadiidku xasan wey waa xasan maxaa yeelay cabdirazaaq baa fii musanafihi wuxuu ku keenaya can ariiqi macmar can qataada mursalan waxaa kaloo keenay shaahid xadiika uu leeya min xadiii abi hurayrata ninka loo yaqaano abu yacla fii musnadihi bisanadin laa ba'sa bihi wuxuuna odhanaya xadiikaas ana awalu man yuftax lahu baab aljanna ila anahu taأti imraأa tubaadurnii faaqulu laha ma laki wma anti fatquul ana imraأaة qacdat calى aytaamin laha qacdad calى aytaamin abu yacla wariyey mundir wuxuu le isnaadu laa ba'sa bihi waxaana ku jira cabdisalaam ibn cajan in loo yaqaano oo mukhtalafun fiihi ah ayb xadiikani xadiika marka waa isu shaahid bay noqonayaan aaniyan ruuxa agoon kaalmeeya ama caawiya ama kafaalo qaada xadiidka abu hurayra fi saxi bukhaari iyo xadiidka salm sacd asaacidi fi saxiix muslim intaba waxaynu ku soo maray ana wakaafu lyatiimi fi اljanati kahatayn kor ahaan xadiikaas labada xadis ba shaahid u ah khaas ahaanna xadiidka abu hurayra aynu marayna cinda abi yacla baa shahiid u ah aalian mursalka qataada ayaa shahiid marka xadiidku waa xasan haddii la firiyo dhankaa la eego ayib kharaa'idii baa isagoo warinaya shaahid kale min xadiisi abu hurayra marka xadiidku waa xasan ma aha daciif ayib baabu adab اlyatiim wuxuu baab yahay agoonka in la edbiyo ama la tarbiyeeyo xadaثna muslim ibn ibrahim alأsdi اlfarahidi iqaة xaafid قال xdثna شhuعب بن الحجاaج البsطاmي abu bstam alwasiti can shumaysa alcatakiya iqatun xaafida qaala waxay tiri dukira waxaa la sheegay adabu lyatiimi agoonka edbintiisa tarbiyasa la sheegay cinda caaisha caaisha agtida waxaa li agoonka ma la tarbiyayn karaa ma la garaaci karaa ma la xawdin karaa ma laga warqabi karaa faqaalat caaisha waxay tiri inii anugu la adribu lyatiimi agoonka waan jafaa waan xawdiyaa xataa yanbasid ilaa u galgasho gelmagelmaysan ama saanu garaacahaya marka qaarkood dhul ku dhacaabay jiri yani hadduu dembigu ma aha hawshan qaateen marar badan maslaxadiisa iyo tarbiyeentiisu waxaa la edbiyo laga saxa khaladka maaha lama taaban karo baaldhowr inuu ka baxa maaha hawsha ayib inii la adrib اlyatiima aabbiyahan uma dilna moogta inaan dhaqaaliya lay faray oon tarbeeye ayib xataa yanbasita yani xataa yanbatix ee beerbeer u dhaco ama u galgasho ama galgalmaysto ayib baab marka waxa laga qaadanayaa ilmihii in xaggan laga warqabi lixtiraab badana loo qabi laakiin wixii idabdaraaca laga idbinayo baa laga qaadanaya baabu fadli man maata lahu اlwalad wuxuu baab yahay ruuxii ilmo uu ka dhinto u sakiiro faduu leeyahay xadaana ismaaciil ibn abi weys qaala xadaanii mali yani mali ibn anas imaami daar hijra abi cabdilah alasbaxi can ibni shihaab maxamed muslim ibn shihaab zuhri can ibn musayib saciid ibn musayib can abi hurayrata radi allahu canhu qaal qaala rasuul lah laa yamuutu ma dhinto liaxadin min almuslimiin axad muslimiinta ka mida ah ooma dhinto ooma sakiiro alaaatun min alwaladi saddex caruur ah oo fatamasahu naar ay naar taabato waxaa ruux muslima oo wanaagsan hadday caruurtaa u sakeeraan una sabro u dulqaato waxaa w ruuxa asagaa naar taaban maysa oo fatamasaw ay taabato annaar naar ma taabata wey fii riwaaya cinda albukhaari fayalija annaar bay odhanaya ohanaysa riwaayadaas ilaa taxilata alqasami dhaarta furdaaminteeda mooyeen taxillat alqasam waa maxay dhaarta xaaladeeda wa in minkum ilaa waariduha kaana calaa rabbika xatman maqdiyan yani ruux kasta inuu yuruud iyo ijtiyaadka iyo cubuurka la maraya mooyeen naar si kale isku arki maayaan wey laakiin ruux kasta waa maraya meesha ayada idan maritaanku gelid ma aha ayib inaad adoo biiba marto ama adoo socdo marto ma aha inaad naar gashay korkiis aad marto siraadkii ilaa taxilat alqasami dhaarta xalaalogeeda mooyeen ama dhaarta fadaanbixinteeda mooyeen idan marka waxawaan fadli badan bay leedahay haddii awlaadda ay kuu sakoorto u sabarto ajir badan iyo fadli weyn bay leedahay marka waa in laga warqabo wey xadaثna cumar ibn xafs النkhaci iqaة xaafid xafs ibn khiyaas qaala xadaثanii abi aabba waa ii warramay oo dee xabs ah xafs ibn khiyaas asaguna waa nin iqa ah xaafid abu camr baa loo yaqaana waa faqiih ayib can طalq bn mucaawiya waa maqbuul طalq ibn mucaawiya waa maqbuul waa nakhaci waa taabici kabiira mukhadram weliba ah laakiin maadaama fi hada طabqa yahay taabici kabiirna yahay cinda almuxadisiin haaliban yuxasanu xadiiثuhu can abi zurca waynu soo maray in badan waa taabici jayla min kabir taabiciin wlmashhuuriin biriwaaya can abi hurayra can abi hurayrata ana imra'atan haweeney yaa atad u timid annabiya rasulka utimi salawatu wasl alayh bisabiyin ilma yar bay oola timid faqaala waxay tihi udcu lahu nabi maxamed ilahay u bari wiilkan u ducee ilmahan maxaa yeelay faqad dafantu waxaan aasay oon xabaaloon duugay alaaa saddex saddex baa ii saqiirtay kana waxaa nooga boqay asaga uu daba galee naga u ducee bay tir kutuf ayib soole waxaa jirabaa curadka wixii kaa dila yaad galadambiis oga cabsataa ayib yani curadka wixii kaa dila galadambiiska oga cabsataa maadaama gabadhu saddex carruur ay xabaash aad loo jeceliya waxay ka baqan kana inuu dariiqi maro ayib hay nabi u ducee kutuf nabi sal l slam marka maqaamaadka iyo munaasabaadku inaad ka fadhiisato nab mar wuxuu arkay gabadhu saddexdii carruur hore dhimatay siday uga xun tahay kanna oga baqaysa inuu dabagalo nabi sal ly slm wa inuu ku baraarujiyey fadliga ay leedahay ama laga helayo owlaad kuu sakartay sabarkeed lau sabarto nabi muxuu sal slam faqaala wuxuu yidhi marba hadday saddex kuu sakiireen ixtadarti waxaad ku xayndaabtay bixidaarin derbi shadiidin daran baad meel naar iskaga dhigtay bu saddex kuu sakiireen ay kuu dhinteen u sabarto gabadh yahay jahanam iyo naar waxaad ka xijisay derbi weyn dayr baa idin dhea ood baa idin dhexaysa xigaarku marka waa wax handaabka wax kugu wareegsan wey iyo xaajiska idin dhexey adiga shayga kale wax laga cabsanayay ama dabka ah ama balaayada ah derbiga idin dhexeeyo ixtabarti waxaad ku xandaabtay bixidaarin yani bixaa'idin derbi oo shadiidin xoog badan wey yani adag saddex caruura ah oo adoo muslima kuu sakiiray minan naariya naarta iskaga dhigtay gabadh nabigu marka waan u ducaynhayaa iyo kan waan ku tufnay iyo ma ahe nabig oga faa'idaystay hawsh hawl ka daran yani hawl qiyaamo iyo ajir buu u sheegay iska badaa adduunyada kale xadaثna cabaas ibn اlwaliid الraqam albasri abulwaliid albasri iqaة xaafid qaala xadaثna cabdاlaclى ibn abi cadl cabaas m cayaash ba in qor cayaash ayb xadaثna cayaaش ibn waliid oo kor banu soo maray cayaash ibn waliid قال xdثna cبدالأعلى بن cبدالأعلى السامي البsري ثقة xاaفظ قال xdثna سعيid بن إyاس سعيid بن إyاس الjurayري isagoo aljurayri magaca laqبka ba in badan soo maray waa سعيid بن إyاس waa ثقة xاaفظ إلا أنه تغير قبل موت بثلاث عن khالد الcبسي khالد بن khلاq الcبسي ثقة qل xadيiث قاaل mاata بن lي waxaa geeriyooday wiilaan dhalay fawajadtu waan walbaharay fawajadtu waan walbahaaray calayhi oo waan tiraanyooday calayh cala alibni wajdan tiraanyo iyo walbahaar shadiidan daran buud waan ka hadhay waa ilmi waan raacay faqultu waxaan ihi yaa abaa hurayra abaa hurayrow maa samicta maxaad ka maqashay min annabiy nabiga xaggiisa shayan shay maxaad ka maqasho xadiid awey oo tusakhii aad ku sabirsiin bihi asaga anfusanaa can mowtaana w aad ka maqasha nabi maxamed oo axaadii ah oo aad lagu fumirfuulayso oo lagu dejin ma jirtaa wey wax noo sheeg iyo yani fadwa ay leedahay waxa laga helahayo noo sheeg tusakhi aad ku deeqsi nabadgelinayso wey yani sakhaa waa maxay inaad wax ka samarto deeqsi nabadgelin wey bihi anfusana can mowtaana dadka dhinta aan kaga samar qaala wuxuu ihi waa yahay su-aalba meesha ku jirta marka qaala wuxuu ihi samictu waan maqlay samictu waxaan ka maqlay min annabi nabi kama sal slam yaquul isagoo la maqlay sikaarukum dacaamiisu ljanna sikaarukum kuwiina yararkee geeriyooday dacaamiisu ljanna waa jannada lulumadeedii lulumada jannada yani biyahaas luluma kuma jirto kuwaas wey say lulumada biyaha u dhex aroodooday jannada u dhex ordahayaan nimana dacaamiis waxay dhan waa jamcu ducmuus ducmuus waa maxay baasha indhihi jira xayladiisa garanaysaa biyaha dul orda jirta baal madow oo yaroo tutay yar u eg oo biyaha dul orda oo waddooyin samayso saa ordan istaagino biyaha ugu ordan maxaa loola jeeda xayli maayn baashaas weya bimacnaa jannaday laasimhayaan wey wayna idinka sii horeeyaan say baashaas xaylayda ama luluumada ay jannada u dhooban tahay bay u dhooban yihiin marka meel fiican bay jiraan way idinka horeeyaan albaabada idiin sifuri doonaanee sabraa layi ayb xadaanaa cayaash ibn lwaliid haddaynu maraynay qaala xadaana cabdlah cla ibn abdillah cla qaala xadaana moxamed ibn isxaaq ibn yasaar saaxib اlmaghaazi waa nin iqa saduuq ama saduuq ama iqa yuxasanu xadiiثu in sha allah ma lam yudalis qaala xadaanii waqad saraxa bitaxdiiثi huna xadaanii maxamed ibrahim bn xaariث iqaة kaثيir اxadiiث wuxuu le waa biman qafada اlqanطara qanطaraة الtacdiil wاljarxi ugu dhaafay buu ka bogay ninka asaga wuu booday buuri ayb can maxmuud bn labiid min sakaar الصaxaabة can jaabir bn cabdiلlah qaala wuxuui saxaabigaa samictu rasuul allahi baan maqlay yaquul asagoo leh man maata ninkuu u geeriyoodo lahu asaga alaaatun min alwalad saddex caruuroo faxtasabahum ajir doona ajir dalbada yani faxtasabahum ku ajir doona yani ku samro wey inuu ilaahay qaatay kuna samra dakhala jana janadu gelaya ruux asaga ayib qulnaa waxaan yaa rasuulka ilaahayow hawl wanaagsan baad sheegtay wasnaani laba ka war ruuxay laba u saddex u sakhiiran ka war qaala nabig sal labana janna lagu galay iyaguna qultu lijaabir jaabir waxaan ku idhi haddaan ahay maxamuud wallahi iid baan ku dhaartay araa waxaan u arkaa low qultum haddaad dhihi lahaydeen waaxid nabi maxamed waaxidun ka warran ila wasnaana bay ku danseene hal rag u shihiideen ee u sakeyn nabiga ka warran haddaad dhihi lahaydeen laqaana wuxuu dhihi lahaa jannadu ku gelhaya oo markaa reebeen qaala jaabir wuxuu yidhi asaguna waana anaguna adunu wallaahi saasaan filaya nabigu maalinkaas u ahlahayey iyo naxariistii ka muuqatay haddaan anugu fiiriyo halka ilmaha ah iyo labadu iyo saddex isku mid ruux u sakiira ee ku sabraayey ilahayna kaga carb subxaana wa tacaala ruuxaa jannadu ku galaya xadiidku waa xadiid xasan sheekh laakin waqad yusaxax in la saxiirana macqul maxaa yeelay lianna ibna isxaaqa saraxa bitaxdiid huna halkaan ku joogna hada wabilahi towfiiq